alxamdu lilah salaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wcalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah amaa bacd cashirkan cashirkii boqol afartan iyo shan wey wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaj muslim waxaynu joognay almaadatu araabicatu fi diya magtii waxaynu niri qofka haddii uu qof dilo saddex bay diintu ogoshahay haddii dilkaa kas yahay qisaas waa ogoshahay diyo oo madhana waa ogoshahay cadina waa ogoshahay haddaba qisaaskii baynu ka soo hadalay ka gadaal diyadii bay maadadan ku saabsantay almaadatu araabica maadadii afraad fi diya la kala qaadanayay gudaheeday uu maado tahay awalan tacriifuhaa waxaa ugu horeysaa tilmaanaynu diyo waxaa la yihaha tilmaano addiyatu waxaa la yihaha mag liyadiya maa yu-addaa waxa la guto min almaali xoolana ka mida ah limustaxiqi dami dhiiga qofka mutay loo gutay qofkaan dhintay qofunbaa iga ama dhalay ama la dhashay ama u dhow kaasaa mustaxiqu dami la yihaa qofkaan dhiiggiisii qofkaanaa mutay waa dhintay qofkii laakiin dhiiggii qofkaanee la galay kanaa mutay kaas mutay waxaa la siiya yaa diya af carabiga lagu yira innagana mag aynu dhahna wey tacriifu waa tacriifu diya adiyatu waxaa wey iyo diya waxaa la yihaa maa yu-addaa waxa la guto min almaali xoola kamida limustaxiqi dami dhiigga qofka mutay loo guto laba xukmuha diyadaas xukunka ay diinka islaamka ka qabtahay muxuu yihi xukmuha dhiyo xukunkeeda adiyatu mashruucatu waa la jideeyey qur-aankii xadiidkay labadaba ku sugnaatay qur-aankana diyo waa ku dhawaaqay xadiidkana diyo waa ku dhawaaqay haddaba adiyatu markii la kala qaadanayey mashruucatu waa la jideeyey biqowli illaahi eebbaweyne hadalkiisaa lagu jideeyey tacaalaa korahaye uu yihi fadiyatun mag musallamatun la dhiibo ilaa ahlihi ahli lmaqtuuli midkaan la dilay dadkoodii diyo loo dhiibo ilaa an yasadaquu dadkii ahalka ahaa inay sadaqaystaan ay cafiyaanba maahe oo qoladii diyada lahayd ma cafin karaan kolka qofka qof mu'mina dila waman qatala mu'minan khata-an fa taxriiru wadiyatun musallamatun ilaa ahlihi dadkiisi mag loo dhiibaa la rabaa ilaa an yasadaquu qoladii magtalahay inay sadaqaysaan magti ay afiyaanba maahay wabiqowli rasuul suubanaha hadalkiisiina biyadii waa lagu jideeyey sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu yihi nabiga man qutila qofka la dilo lahu isaga qatiilun mid la dilay qof qof laga dilay fahuwa kan wax laga dilay bikhayri nadaray labadayma fiicnaan badan buu leeyihi maxay yihiin labadii imaa an yu-addaa in la siiyo oo diyadiia wa imaa an yuqaada in la qisaas siiyo oo qofkii wax ka dilay la hor keeno iskisaaskiisii labadan kii fiican ama kuu rabo isaga ayuu kala dooranaya idankana waa lagu digeeyey man qutila lahu qatiilu qof la dilay qofkii loo dila fahuwa bikhayrin nawaren labadayna ka fiicnaan badan buu leeyahay imaa an yu-addaa in la magsiiyo wa imaa an yuqaada in la qisaasiiyo saddex diyada qofka ay ku waajibtahay waa kuma yaa diya lagu leeyahay kolkaa qofka diyada dushiisa ay caanayso dhegeyso qofka calaa man ruuxee korkiisa ay tajibu diyamagta ku waajibtaa wey tajibu diyatu diyadiiyay ku waajibtaa calaa man qofkee korkiisa ay magta fuushaa ee lagu leeyahay tajibu diyatu diyadii waa waajibtaa calaa kulli man qof la arka dhammaantiis korkiisay ku waajibtaa katala insaanan qof dilay qof alla qofkii qof dila ayay korkiisa diyadii ku waajibtaa dilkaasaa laba qaybooda bimubaashara toos u dilaa asagaa gacantiisa ku dilay aw amase toos uma diline bisabab inuu ku dilay sabab min alasbaabi asbaabta laysku dila kamida hadduu shir qoolay god meel iblaa uga qoday amau masiibiya wax daran u qalqaaliyey oo kolkaa isaga gacantiisii kuma dilin laakiin sababkuu ku dhintay buu lahaa idan labadaasaa arri gafkan lagu gala ama mubaashara waa toos wey barar uu qofkaa wixii toos u sameeyey uusan geed ugu soo gabanin ama haddii kale wuu sababay miday noqotaaba qofkii hadduu toos u dilo qofka ama toos uma dilina uu sabab ku dilo labadaa goor baa isagay diyadii fuulaysa tajibu diyatu diyaa waajibta calaa kulli man ruux kulligiis korkiisay ku waajibtaa qatala dilay insaanan qof bisim aw sharafin toos u dilay aw bisababin ku dilaysi min alasbaabi kamida haddaba fain kaana hadduu dilkii noqdo xaamidan ama fain kaana qofkii wax dilay fain kaana alqaatilu kii wax dilay hadduu noqdo caamidan dilka mid u kasay fadiyatu makta fii maalihi xoolihiisa gurihiisa ay ahaanaysaa hadduu kas wax u dilay xoolihiisaa laga rabaa markii kisaaskiiba haddii uu ka badbaado asagaa bixinaya lala bixin maayo alaykum salaam fain kaana hadduu yahay ka wax dilay xaamidan mid dilkii uu kasay fadiyatu magti bimaalihi xoolihiisa gudihiisa ayaa magtii lagu leeyahay ee wain kaana alqatlu dilka wax la dilay hadduu yahay shibha camdin kas mid u eg laakiin aan kas ahayn aw amase khada hadduu yahay jaf radiyatu maktab laguma laha kii wax dilay ee calaa caqilatihi qaraabadiisa korkooda lagu leeyahay sheerku kadas adoogii iyo adeerkii iyo ilmo adeertii iyo xigtadii iyo aynu tol u naqaan tolkii baa lagu leeyahay wain kaana alqatlu dilka hadduu yahay shiba cabdin kasmid u ahed aw khada-in gafba uu yahay fadiyatu makta calaa caaqilatihi kan wax dilay xigtadiisa ama tolkiisa tolkaas korkooda ay magti ahaatay daliilkii waa liqabaa'i rasuul ubadaha xukumay sala allahu naxaris allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo bidaalika arrinkaasuu xukumay maxaa jira faqad ikhtatalad u xislaysay imra-ata laba haweenaa isdishay hadday labadii naagoo dagaalameen faramad waxay gantay ixdaahumaa labada naagood midoodba alukhraa tii kale bixajarin dhagax ku tuurtay dhagixii saas wax yeelay faqatalahaa dhagixii naagtii dil lagu tuuray wamaa anugna waa dilay dhagixii fii badnihaa naagta caloosheeda ku sugan dhagaxay naagtii ku tuurtay dhagixiyay la heshay tii lagu dhuftay waa dhimatay uray lahayd caloosheeda ku jirtayna waa la dhintay faqad iqtatalad waxaa dagaalamay imra-ataani laba haweena faramad ixdaahumaa labadii naagood midood baa gantay alukhraa tii kale waxayna ku gantay bixajari dhagaxay ku gantay faqatalahaa faqatalathaa waa dishay naagtii naagtii wamaa canugna waa dishay fii batniha carasheeda gudaheeda ku sugna ka gadal faqada rasuulullah eebba weyne rasuulkiisa xukumay sala allahu calayhi wasalama bidiyati almar-a naagtii dhimatay magteedii calaa caaqilatihaa tolkeed korkooduu ku xukumay ilaa naagtaa naagta waa uu ku xanaaqday xanuujii waa islahay laakiin dhimasho uguma ayaan talagelin dhagaxay ku tuurtay idan dilkaad moodaa shibu camdi inuu nabiga ku qiyaasay dil kuma talagelin naagta markaa mogti waxay fusay calaa caqilatiha tan dhagaxa tuurtay tolkeeda korkooda ay magti fuusay marka waxa caaqilo la yidhaha dhegeyso tolwe waalcaaqila waxa caaqilo la yidhaah hunaa meesheenan aljamaacatu waa dad alladiina dadka yu adduuna guta alcaqla magta aydiyata magta kuwa guta yaa caaqilo la yihaa walmuraadu dadka loola jeeda bihim bilcaqilatina waa asabatu rajuli ninka tolkiisii wey min aabaa'ihi kan wax dilay aabbayaalkiisii wey wa ikhwaanihi walaalihii la dhashay wey wa abanaahi ikhwaanihi walaalihiis oo raga wiilashay dhaleen wey wa acmaamihi adeeradees adeeradiis wey wa abanaahi cumuumatihi acmaamihi adeeradiis wiilashoodii wey oo fa yuwadacuuna waa la qaybinayaa baynahum kuwa tolkaa dhacdooda ayaa adiyata magta loo qaybinayaa sidee loogu qaybinayaa fayadfacu qaaraanka waxnu naqaanay fayuwasacuuna waa la qaybinayaa baynahum bayna alcaaqila tolka dhexdiisiiba addiya magtii loo qaybinayaa fayadfac wuxuu dhiibayaa kullun mid la arko tolka kamida bixasabi xaalihi sida dantiisu tahay wax hadduu haysta wax hadduusan haysan xaa agdiisa lafiir dhaqaalo ahaaneed baa la fiirinaya wuxuu kalo ayaa markaa laga qaadaya magta waa la tashiilaya saddex sanaa lagu tashiilaya sanad la arkaba qeyb baa la laleeyahay thulusudiin hadday boqol neefay diidi waa iman doontaa waxaa laleeyahay sanadka kan saddex iyo soddon neef bixiya iyo zulus sanadka kale ku xigana saddex iyo soddon bixiyo sanadka kalena saddex iyo soddon bixiyo sidaasaa markii loo ininaya kolkaas saddex sanaa lagu bixinaya intiina tolkaana qof la arkabayo dhaqaalihiisa fayadfacu wuxuu dhiibayaa kullun qof la arko tolkii kamida bixasabi xaalihi xaalkiisa fiiradeeda qabideedu wax ku bixinaya fatuqasadu waa la in inaynayaa magta calayhi cala alcaaqila tolka korkoodii waxaa lagu in-inaynaya limudati halaadi sanawa sanayaal saddex muddadood wafa fii kulli sana sanad la arka dhammaantiis gudihiisa yadfacuuna tolkii waxay bixinayaan ilfadiya magta oo saddex meel loo dhigay meeshadu dalool baa la yihaa magtoo saddex meel loo dhigay meeshaad bay bixinayaan ilaa an tustawfa ilaa makti laga oofiyo kamida tan iyadoo dhammaystiran sidaasaa loo tashiilaya ee wa wain istataacuu haddayba tolkii awoodaan dafcaha dafca diya diyada dhiibideeda xaalan markaas balla dhiiba hadday awoodaanna falaa maanica wax diidayaan ma jiro waxba yaan saddex sanaynin reerku waa badan yahay <coughs> reerku waa badan yahay hantina waa leeyahay idan waxba yaan la sanaynin ee saacaddaas maydka la dilay wixii hala siiyo wain istataacuu hadday karaan tolka dafcaha magta dhiibideeda xaalan isla markaasba la dhiibo hadday karaanna halaa maanica wax diidayaa ma jiraan afar waxa wey dadan wax dilay asaan biyo lagu lahayn baa jiri kara marka inta hadday wax dilaan ayan ma fuulaynin ballayso afar waxaawe haman qofkee xaggiisa ay tasqutu diyatu magta ka dhacaysa dadka ay inay wax dilaan asaan diyo lagu yeelan ay suuragal tahay waa kuwa ma haman qofkee xaggiisa ay tasqutu diyatu diyadii ka dhacda tasqutu diyatu magtiibaa dhacda can waalidin mid wax dhalay ka dhacda waalidkaasoo addaba edbiyey waladahu ilmihiisa xaquu u leeyahay aniguu dhalay aa faraar ka noqday isagii canugii inuu canaanto oo xanxanuujiyuu rabay geeri yaa iska timid wixii canuga yeel uu lahaa wixiiyay geeri ka dhalatay canugiyaa dhintay wax diyo oo lagu leeyahay ma laha qisaaskana waataynu niri maya waalid qisaas laguma yeesho sababtuna waa laba mid waxa wey haddii canugaan imaatinkii adduunka yimidba waalidka u sababaha yuusan waalidkii ugu abaalgudin alooga adduunka inuu ka dhaqaajiyo oo isaga sababtiisa loo dilo calaa khiraari qowlihi tacaala hal jazaau lixsaani ilaa lixsaan adooga habartaa u guursaday dhaxankiisiibaa eebba kaa abuuray dhalashadaadiiyo jiritaankoodiibuu sabab u noqday marka haddii isaga shaydaanka adkaaday alla kugu sababoos ku dilay adiga adduunkuu ku keenay adiga si isaga adduunka ma keeni aka wadgu odaga adduunka laba waxa wey waxayn nidhi labada laysu dilaayo waa in dilka ay isdileen u allima cuskan yahay waalid ilmihiisii lama coloobo oo colaadtaasoo kalea madax marto labadaaba haddii la waayo waalid lama qisaaso haddana diyadii laguma le tasbutu diyatu markii waa dhacda can waalidin mid wax dhalay xaggiibay ka dhacdaa adaba waladahu canugiisii edbiyey oo famaata canugii uu dhintay kow haddii kale midaa faraar noqday tu dadkiyaa ka soo hoysan waaye dowladdaa edbiso ula ku dhufatay olihii u dhintay wax dowladda lagu leeyahay male aw sultaanin nin awood iyo buteeriya xaakinkii dadka ninkii xukumayey isagana adaba wuxuu edbiyey ra-iyatahu dadkiisii ayuu edbiyey uu xukumayey markaasuu dhintay qofkii la edbinayey boqorkii ama dowladdii wax lagu male macallinkii lamid buu noqday kutaabaa loo dhiibay ilmuu wax baraayey ilmihiiyuu macalinkii xanjafiyey kolkaasaa canugii dhintay waxba macalinkii lagu male kolka ow mucalimin waxbaraayey adaba edbiyey tilmiidahu qofkuu waxbaraayuu edbiyey famaata tilmiidkii baa dhintay isna mag lugu male waa ogaatay marka dadkaan mag lagu lahayn waalid baan mag lagu lahay dowlaan mag lagu lahay inuu dad waxbaraayaan mag lagu lahay iyagaa naftooda shardi baa loo sameeyey had walba ma aha waxaa weeye si caadi ah oo taadiiba canugaan aada egdisi xanuun korkiisa ha dareemo ka gadaal ha cabsado waa inay niyado tahay laakiin haddii macalinkii ama suldaankii ninkii boqorkaha ama odagii wax dhalay hadduu canugiisii xabad soo qaatana taas miyaa taadiib xabad maa liska diya oday ama hadduu seef soo qaatana qoran hadduu soo qaatana bilaa hadduu soo qaatana baangad hadduu soo qaatana kolka waxaan waxaa leeyahay maya tani taadii maaha uldhuuban soo qaad dhaba dharbaaca ku dacaska lala xanuunka dacaska lala kolka waxaa qofkiina xanuun gaarsiin kara nafna aanan qaadanay kolkaasuu wuxuu ku yihi shiikha wadaalika hortaan mucalimkiiyo suldaankiiyo waalidkii diyo lagu lahay idaa lam yusrifuu haddayan xadgudbin waaye bidarbi garaaca laakiin sidii waraabo dabin ku dhacay haddii gaaruun la daba joogsada ilaa qofkii uu ka dhinto madaxa ka basaaqaan feeraha jajabiyaan yaaya taasi taadiib maaha allaha waalole wadaalika goortaan dadkaan mag lagu lahay idaa lam yusrifuu haddayan xadgudbin fi darbi garaacayan ku xadgudbino walam yatajaawazuu lxadda insoodintii ka tallaabin almacruuf la yaqaanay fi tacdiid xagga edbinta wixii dhaqan ahaan lagu yaqaanay haddayan dhaafin wey maqaadiiru diyaati marka diyadii waxyaabaad arki doonta diinta islaamka dadka bani aadamka a meeluu dunida uga nool yahay isku dhaqan maaha xagga xoolaha dadkii qaar geelley qaarna lo-ley qaarna ariley qaarna waa reer beledoo lacag bay leeyihiin lacagtii qaar dahab bay leeyihin qaar nafir bay leeyihiin markaa shan qaybood maaqanbeeri wax loogu dari wey laakiin shantaa qaybood baa la tiriyey dadka geeley-a boqol neefoo lo-ay kala qaadanayaan dadka lo-leya laba boqoloo sacaad bay kala qaadanayaan dadka arileya kun neef bay kala qaadanayaan dadka lacagtoodu dahab tahayna halfu diinaar bay kala qaadanayaan kun diinaar dadka lacagtoodu dirham tahay laba iyo toban kun oo dirham bay kala qaadanayaan marka saana loo kala toosay saana loo kala toosay markaa reer la arko meel deganba waxay ku dhaqaan bay magto waxay ku dhaqmaan iyaga ay xoolanimo u dhaqdaaray haystaan ayay diyadiina ku kala qaadanayaan marka qodobkan shanaad baa arrinkaa ka hadlaya maqaadiiru diyaati magyaal qadaryaalkoodii magta qadarkeeda intee dhan yahay dhegeysa marka kow diyatu nafsi nafta diyadeed waxa weeye qofkii naftiaa laga qaaday waxa lagu dhuftayba naftii waa dagtay naf hadday tagtay boqol neef baa la bixinayo raggii haweenkiina barkood baa la bixinaya qofka kitaabiga ah, yahuud yahuudiya nasaar hulusu diyati lmuslim waxaa la dilay yahuudiya iyo nasaar hadduu yahay saddex iyo soddon neef baa laga bixinayaa laakiin hadduu majuusiya kaala madowdaas iyo ruus iyo hindi iyo waxaan macno lahayn diin iyo nabi iyo aakhira rumaysnayn kuwaasi toddoba neef baa laga bixinaya kuwaas toddoba neef gaaramadahoodaas wasaniga een diin iyo alli iyo aakhara midna sheegay toddoba neef kuwa kan gaalada ah maraykanka iyo talyaaniga iyo ingiriiska iyo jabaanka iyo saddex iyo soddon neef qofka muslimkaana boqol ingiriiska markuu soomaali gumaysan jiray qaybta waqooyi ayaa ninkii xukumayay dadka intay biyo iyo wax kala galeen islaayeen iyaga buu intuu ciidan la baxay yuu yihi xabaan kale celinayay marka gaalkii bay xabad ku dhuftay gaalkii cuma bay xabad ku dhuftay markaasaa layihi ninkii qaaligaa ah soomaaliga gaalkii xukm saddex iyo soddon neef weyi gaaladii markii loo sheegay ingiriiska meesha yimaadeen bay canaaqeen oo yidhahda waa maxay waxaa sheega muslim baan nahay diintanada saasay qabtaa oo idinkana magtiina waa inta boqol neef wey ma waxaan idinka liidanaa waa naga liidata xaggee nagala sumanta gaaladii waa xanaaqday reerkii bay weerareen boqol iyo konton neef oo geela boqol iyo konton neef oo geel ayaa laga qabtay qoldii reer waqooyiga gaalka dhishay marka waa naga gacan sarreeyeen waa naga adkaayeen waa naga xoog roonaayeen balse arkeena diinta waxay gaalo ka qabtay gaal xunugo ilaahi weynaaye waaxidka ahaa ee abuuray beeniyo buuriyo qaba wuxuu yahay lama arko dof iyo clinton haddii laysi saaro toddobiyo lixdan neef kolka maqaadiiru diya adraaftii waa iman doonta diyada intay la eg tahay kow diyatu nafsi nafti diyadeedii idaa kaana hadduu yahay almu-adda qofka laga magbixinayo xuraan gob hadduu yahay madax bannaan ee aan lalahayn musliman hadduu yahay eesan gaalahayn fadiyatuhu qofka xura ee muslima maktiisa mi-atu baciirin waa taynu niri geela hadduu dhadig yahay naaqaa naaqa naaqatallaahi wasuqyaha neefka dhaji hal aan anahna annaga waxaa la yidhaahdaa naaqa ritiga jamal baa la yidhahda jamal laakiin baciir haddii la labadiiba waa keena baciir haddii la yidhaah ismu jinsigana waa geel ibil qur-aankuu ku soo arooray afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqad idan boqol neefoo geela oo dhadig iyo laboodba leh ayaa la bixinayaa tiradii un baa lainoo sheegay amaa sifada marna diyadaa muqallada noqonayso geel uur laa gelaya afartan halaadoo riman baa gelaysa oo rafisiya magdheer bay jiraan soomaalidu rafise waxaa weeye marka hore geela labaatan neef ha laga dhigo ama soddon ama afartan ba ha laga dhige waxaa marka hore la bixinayaa geel aada u qiimi wanaagsano rimay iyo afar jir iyo haliyo xaynkaas kolka dambena magdheer baa la yihaha qurbaan laba jira waa gelaya qurbaan laba jira iyo halwaayeel marka dambe waa lagu darayo marka la kamilayo laakiin rafisa markii xoga fiican marka shareecadana waxay uqeybinaysaa diyada muqalada waa mukafafa kolka qofkaa dembigaan galay waxgelin sida uu u galay iyo siduu yahay taasaa la tixgelinaya marna diyadii waa adkaanaysaa labada waa noo iman doonta in kaana almuada kan laga magbixinaya xuran goob hadduu yahay aan lalahayn musliman hadduu yahay midaba u hogaansameen gaalahayn fadiyatu magsa mi-atu baciri boqol neefoo geela wey waa hadday reerku geel leeyihiinoo geel lagu dhaqmo dahab hadday ku dhaqmaana sida khaliijkoo kale aw alfu misqaalin kun shilin wey dahaban oo dahab haddii marka ay fidlo ku dhaqmaana oy dahab haysanin jeel la haysanin aw ithnaa cashara alfa dirhamin laba iyo toban kun oo shilin wey fidatan qalin ah marka meeshii qalin ma yaal oo dahab iyo fidatoona geelna ma jiro laba hadday reeruhu loo leeyihiin awgeataa baqara laba boqol oo neefoo lo aw intii midna ma jiraan dadku waa ariley aw alfan alfa alfa shaatin laba kun oo neefuu ari awood wain kaana alcamdu dilka hadduu yahay shibha in kaana alqatlu aw alfa saatin laba kunoo neefuu ari awood wain kaana alqatlu dilka hadduu yahay shibha camdin kas mid u eg wulidad waa la adkaynayaa yeeli waa la adkaynayaa tiradii boqol lagu dari maayo wacma bian takuuna almi-atu waa inay boqolkii ahaato min alijili geela ka mid ahay fii butuuni arbaciina afartan calooshood gudaheedo minhaa boqolkii kamida awlaadaha waa inay ahaato waxaa ku jira afartan halaadoo rimay ow marka geel waxaa u qiimi badan neefka rimaya ee dhaysaa u badan lian takuuna almi-atu boqol oo min alibili geeri kamida waa inay fii butuuni arbaciina afartan calooshood gudaheedo minhaa boqolkii kamida waa inay awlaaduha ahaato markaa dilkiibaa ka sueg afartan neefoo uurlaa la gelinaya wain kaana hadduu ahaado khata-an dilka hadduu gafyahay falaa takliida adkayni ma jirto qowlihi baana u daliil nabiga hadalkiisii sala allahu calayhi wasalama uu yihi alaa hooyaay waina qatiila khada'i ilcamdi kaska gafkiisa ninka lagu dilay oo abisawti ul waa la dhangadeeyey ul dhudhuuban intii lasoo qaatay ayaa la dhangadeeyey aw ilcasa ama ul xooglaan lala dhacay gaaruun maaha aw ilxajar dhagaxaa lagu tuuray fiihi dilkaas gudihiisii diyatunaa ama waashifu camdi muqalladatun la adkeeyo mi-atun boqol min alibili geel ka mida minhaa boqolkii waxaa ka mida arbacuuna afartan min saniyatin ilka la baxday geelu afar saniya markuu meelaha gaaro ilkuwii hore ee yaraanta ugu soo baxay kuwii waa jajawaay ilka labaad ilaa baasilin ilaa baasili caamiha sanadkeedaan midna oo galoolowday sagaal jir wey micidu waxay adkaataa erkii la rabay gaartaa markii neefkii sagaal jir gaarto waa tabar galay neefku micidii baa weynaatay kadib markuu sagaal jir dhaafo ayaa inta uu mici galooloobay la tirinayaayo kolka hore markii taniyatin la yiraa aw jadicatin la yiraa aw binti mukhaadiya binti waxaa lasoo dhaafo baasili caamiha sanadkaanay micii galoolkii gashay sagaal jiirsatay haddii kale laba sanaa marka toban sanay gaartay baasil caamayni baa laleeyahay intay micii galoolowday laba sano kow iyo toban neefkii geela hadduu jira baasil talaatati acwaam saddex sanay micii ishaadkaasay baasil arbacati acwaam baasil khamsati acwaam waxaasaa marka dambe la wadaayaa marka waxa weye waxaa diyadii ku jirta arbacuuna afartan min taniya laga bilaabo mid ilka ridatay oo taniyadii waa togatooyilkii intay dhacanay soo baxeen waa shan jir iyo meelahaas ilaa baasili camiha ta sanadkaas mixii adkaysatay oo ah sagaal jir kullihina dhammaantood khaalifatun ay uuran yihiin haddana dhammaantood waa wada uuray wain kaana alqatlu dilka hadduu camdan yahay kaas waa sahlan yahay qoladii waxa laga dilaa la khiyaar gelinayaa waxay doorteen baa loo fulinayaa wain kaana alqatlu dilka hadduu yahay camdan qas fa alaa ridaa awliyaai dami dhiiga kuwa uxiga raalinimadooda korkeeda wax lagu wadaa fa ina lahum qolada wax laga dilay waxay leeyihiin an yadlubuu inay dalbaan aktar wax ka badan min addiya magba oo yidhaahdaan ninkii inaan qoorta ka goynaan rabnaabayba leeyihiin maxaa jira liannahum kuwa dhiiga uxig yamlikuuna waxay bahantaan alqisaasa qoorgoyn oy qofkii qoorta ka ridaan bay bahantaan falahum waxay leeyihiin an yatanaasaluu in ay ka degaan qisaaskii oy yidhahdaan qofkaan naftiisii waa badbaadinaynaa ahnuhu cani ilqisaas qisaaskii inay ka degaan hase yeeshee biaktara in ka badan kusoo degaan min idiyati mag hadday yidhaahaan annaga qofkaan waa cafinaynaa laakiin boqol neef lagu yartahay boqol iyo labaatan hana looga dhigo ama soddon ama boqol iyo konton waa in loo yeelow kuwaana ninkooda inay badbaadsadaan iyaga ninaa ka maqan kol haddii ninkoodii maqan yahay asay qisaaskii cafiye xoole in laga dharijiyo kolkaa intiiyo ka badan inay boqol iyo labaatan neefana lasiiyay bay leeyihiin faina lahum waxay leeyihiin an yadlubuu inay dalbaan agtara in ka badan min adiyati magti liannahum iyaga yamlikuuna walahum waxay leeyihiin an yatanaasalu inay ka soo degaan canhu can ilqisaas qisaaskii ay ka degaan biagsara in ka badan min addiyati ay diyadi usoo degaan haddaba daliilka sidaas aynu sheegnay in wax lagu maamulaa daliilkii loo cuskaday baldhagayso wa daliilu diya siyadii badelideeda daliilkeedii waxa weeye bimaa dukir waxaas la soo sheegay lagu qadaray oo lagu boqol neef oo geela ama laba boqol neef oo lo ama laba kun oo neef oo ari ah ama kun filin oo dahaba ama laba iyo toban kun oo dirhaba saasoo ujeeda waxaa daliilkeedii aw ko daliilu taqdiiridiya magta qadarideeda daliilkeedii waxaa weye mimaa dukira waxaa lasoo sheegay lagu qadaray qowlu jaabir jaabir hadalkiisii radia allaahu canhu eebbaweyne jaabir cajisii raaliha ka noqday uu jaabir yiri farada waa qadaray rasuulullah eebbaweyne rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalama calaa ahli libili geelaydii wey calaa ahli libili geela dadkiisa korkoodii wuxuu ku qadaray mi-atan boqol min alibili geel kamida wa calaa ahli lbaqari lo-da dadkeeda korkoodiina mi-atay baqara laba boqol neefoo lo uu ku qadaray wa calaa ahli saati arilaydi alfey saati laba kun neef ari uu ku qadaray waqowl ibni cabaasna waa u daliil radiya allaahu canhuma wacabdullaahi yiri ina rajula min baa qatala min dilay markii nabigaa loo keenay fajacala anabiy nabiga wuxuu ka yeelay sala allahu calayhi wasalama niyatahu kii la dilay magkiisa isnay cashara alfi dirham laba iyo toban kun shilin oo qalinoo dhubaa ayuu ka yeelay wakadaa waxaa lamiga u daliila maa jaa-a wuxuu fii kitaabi camri bni xasmi ninkaas camri bni xasam la yihaah kitaabkii uu qoray allatii kitaabka ay talaqadhu la kulantay al ummatu ummaddaas ummatu muxamedkaa dhammaanteed bilqabuuli aqbaliyu kitaabkii la aqbalay nabigaa qoray camri bni xasamuuna u qoray waxaa kitaabkaa ku yaalay wacalaa ahli dahabi dadka dahab ku dhaqmo korkooda alfu dinaarin kun shilin oo dahaba wey kolka fa ayu haadihi almadkuura kuwaa la xusay kii alkhamsi ee shanta ah waa boqol neef oo geela ama laba boqol neef oo lo-a ama laba kun neef oo ariya ama kun shilin oo dahaba ama laba toban kun oo subaa marka wuxuu ku yihi fa ayu haadihi middankii almaksuuraati lasoo sheegay alkhamse ee shanta axlara alqaatilu uu gacanku dhiigihii shantii midkuu keeno lazima waxaa ku laazima weliyu dami dhiiga ninka uxiya qubuuluhu inuu ogolaado waa in la kala baxe in liiskorfuula maaha cadaawadna maaha dinla xalli maaha uu qofka qof dilo kolka shantaas kolkuu mid keeno hadduusan dilka canjeehayn oon qisaas ku darmin shardaanku keenaba waa laga aqbalaya taas waa haddii qofka la dilay uu niyahay haween haddii aysee la yeelayo intaa midkeed baa la bixinayo in kaana almu-adda ka laga magbixinayo haddii uu ahaado imra-atan qof haweena laakiin waa muslimatan waa qof muslimada gaalo ma aha xoratan gob weyo addoon la leeyahay ma aha hadiyatuha naagta muslimka a magteeda nisfu rajuli min magtii barkeed weeye almuslim ee muslima waataynu soo marnay haddii geel lagu xisaabtamo konton neef oo geela naagta laga bixinaya haddii loo lagu xisaabtamana boqol neef lo a ah laga bixinaya ari haddii lagu xisaabtamo kun neef oo ari ah laga bixinaya dahab haddii lagu xisaabtamo shan boqol oo dirham diinaar oo dahab ama lix saasaa la kala yeelayayo mar la arkaba naagta ninka diyadiisii nuskiisay joogtaa daliilka waa limaa akhraja maalikun imaamu maaligaa bixiyey warka fi lmuwada kitaabkiisa qiimiga badan ee muwada imaam maalik gudihiisuu ku bixiyey wuxuuna ka sheegay can curwata bni zubayr orwihii ina subayraha xaggii buu ka sheegay annahu curwa kaana ahaa yuqaalu ama curwa annahu arrinka wuxuu ahaa kaana inuu ahaa yuqaalu mid la yihaa ina almar'ata naag tucaaqilu rajula nin bay la magtantaa oo naag wayayaa wax laga bixinin meehe sida ninka magta looga bixiya looga bixinaya laakiin miqdaarkay uga hoosaysaa tucaaqilu rajula nin bay la magsanta maa lam tabluq haddayan gaarin hulusa diyati rajuli ninka magtiisii oo la saddex meeleeyay meel faidaa balaqadhaa hadday gaarto cumirad waxaa lagula dhaqmayaa almar'atu naagtii fi diyati xagga magta binisfi diyati rajuli ninka magtiisii niskeed baa naagta lagula dhaqmayaayo intii ninka laga bixinayay barkeed baa laga bixinaya wain kaana hadduu ahaada almu-addaa ka laga magbixinayo dimiyan gaalaynu iqaamo siino nala noola innaga oo dalkeenna joogay baa la dilay markaa diin ahaan yuu yahay dimigu waa xagga ballanka iqaamaa la siiyo ogolaashu wadanka inugula noola oo waxaan gaalada ka shaqeeya dalka muslimiinta takhaatiirta iyo waxunkaa ama macalimiin iyo wax daran bay ka yihiin laakiin ama waa yahuud ama waa nasaar diintiisii wain kaana almu-adaa ka laga magbixinayo hadduu dimiyan gaal ballan la siiyey oo waddanka loo ogolaaday hadduu yahay yahuudiyan ay diintiisu tahay aw nasraaniyan aw hayrahu ama qolo kale fadiyatuhu magtiisa nisfu diyati lmuslimi bay tegaysaa oo diminnimadaa geysay ninkaan haddaynu iqaamo siino waddanka inagula noolaa uu inala degna inaynu dhowrnay ahay haddaan dhowri weynayna waxaa la bixinayaa qofka muslimkaa diyadiis diminnimadii baa gaarsiisay haddii laakiin aynaan lahayn dibni hadduusan ahayn oo waddankeenna uusan ogolaasho iyo fasax iyo sujoorna iyo iqaamo uusan kulahayn markaasi waxaa la bixinayaa huludu diyati lmuslimi saddex iyo soddon wadiyatu inaatihim gaalada magtoodiina waa cala nisfi bar korkiisii min diyati dukuurihim haddaynu nisfu diyat lmuslim sheegnay gaalkii dimmiga ah haweenkiisii iyo gabdhihiisii iyo haddii ay gacanteena ku dhintaan shan iyo labaatan neef baa la bixinayaa ogee oo midkaa kontanka laga bixiyey diyadiisii niskeedii wey wadiyatu inaadihim gaalada magtooda gaalada haweenkooda haweenka magtoodiina calaa nisfi kale bar korkiisay ahaato min diyati dukuurihim raggooda magtiisa magtaas nisk daliilkii waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yidhi caqlulkaafiri gaal magsiisa nisfu diyati rajuli nin muslima magsiisa barkeed wey wain kaana hadduu yahay almu-adaa ka laga magbixinayo cabdan adoon fadiyatuhu magsiisii qiimatuhu wey suuq muxuu ka joogaa adoon haddii la dilo subaxa la dilay suuqa muxuu ka joogay wixii uu ka joogay ayaa la bixinaya wain kaana lmuadaaka laga maqbixinaya cabdan hadduu yahay fadiyatuhu magtiisa qiimatuhu sicirkiisa wey balaqad ha gaarto qiimigii maa balaqad wixii ay gaartoba sababkana waa licilati annahu addoonka mutaqawam inuu mid la qiimeeya yahay oo fatudfacu waxaa la dhiibayaa haddii addoon la dilay qiimatuhu intuu suuqa ka joogaa la bixinaya wain kaana almu-adaa kan laga magbicinaayo hadduu jiniinan urjif yahay oo qofkan qofkii uur bay lahayd fool bay ahayd calooshaa gaaruum looga dhuftay ama afgembi baa loo riday ilmihiyaa gadaalka siibtay hadduu dhadig yahay ama uu lab yahay waxaas caloosha ka jiirteen toosuu dhalanin waxaa lagu qiimeynayaa hal adoon oo ama lab ama ladi iyadaas qiimigeeda oo ahlu cilmiga ay qaarkood qiimeeyeen hooyadii magtiisa magteeda oo toban loo dhigay meesheedu kolka adigu waa konton diinaar ama lix boqoloo dirham konton diinaar waa konton shilino dahma wax yarmaa haddii kale lix boqol oo fidlo ah wain kaana almu'daa ka laga masbixinayo hadduu jiniinan urjiif yahay dakaran hadduu midlab yahay aw usaa migdadig yahay fadiyatuhu kaamagtiisii guratun wey guradana waa cabdun aw amatun addoon weeye gurada kolka addoonka ama midhadig ama midlab labadaba waa noqonaya daliilka waa liqadaa'i rasuuliillah eebba weynee rasuulkiisi yaaba xukumo orjiifkii qura ka xukumay quradiina cabdi awaama sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi fi ljaniini urjiifkii la riday gudihiisii biqurati cabdin addoon buu la qiimi yahay aw amatin addoon kamaa jaa sidiiba timid fi saxi xadiidka iyagoo caafimaad qaba gudihiisa ku yimid in kaana hadduu urjiifka xuran gob yahay wainfasala hadduu soo socmo mayitan isagoo dhintay wey amaa idanfasala haddii urjiifkii uu soo fariina min badni ummihi caloosha habarta gaaruunkii lagu dhuftuu ka soo fariinay xayan isagoo nool uu adduunka yimid uma ka gadaal buu maata dhintay kaasi qisaas wey ilmo nool weyi waa la qisaas ayaa nin inuu maydku soo baxay ahay waxaa diyada loolaha ama hurada amaa ida infasala hadduu soo baxo min badni ummihi habartiis caloosheeda xayan isagoo nool buu soo baxay huma ka gadaal buu maata dhintay fii ina fiihi kaas gudihiisii alqawaad ayaa ah goorgoyn awidiya mag baa la bixinayaa kaamilatan ilaa wacanuu dhamaystiran mag iyo qisaas baa markaa meeshii imanaysa nololba hadduu ku soo baxay tambi waxaa laysku baraarujinayay quuradii wixii lagu qiimeeyey cabdi baa lagu qiimeeyey ama ama iyagii laftoodii baa lasii qiimeeyey cabdigii ama amadii waxaa lagu sii qiimeeyey anugaan dhiciska ee hooyadiis magteeda oo toban loo dhigay meesha lacag baa loo sii bedelay wixii maxay gaartay ama konton silinoo dahaba ama lix boqol oo fidlo oo qalina tambiihu marka yaa buu leeyay tambiihun baraarujin quwimat ilguratu guradii la qiime cinda bacdi ahli ilcilmi aqoon-yahanada qaarkood agtooda waxaa lagu qiimeeyey bicushri diyati umiljamiini urjiifka hooyadiis magteeda oo la taban meeleeyey maashadu urjiifka hooyadiis magteeda oo la taban meeleeyey maashad ayaa ahlu cilmiga qaarkood quradii ku qiimeeyaan faqawamahaa maalikun imaamu maaliga yaa waxaa la yihi noosii qiime markaa lacag buu imaamku u bedelay faqawamahaa maalikun imaamu maalik baa qiimeeyo bikhamsiina diinaaran konton sibi oo dahaba ayuu ku qiimeeyey waxyar maaha aw amase sita mi dirham lix boqol oo shilin oo fidaa ayuu ku qiimeeyey intaasi nafsi diyatu nafsi bay lahay ka imow diyatu nafsiguna diyatu imo intii kale intii kale labaa loo qaybinaya waxa uu adraaf xisi ah adraaf xisi ah waxaa la yihi dhagaha qofkii laga gooyey ama indhaha laga tuuray ama sanka laga rujiyey ama bismaha laga gooyey ama gacmaha ama lugaha ama guska ama qooraha waxa weeye acdaa xisi ah oo muuqata islaanta haddii geedkii laga gooyo diyadeedii kaamil wey seeni haddii laga dhigo dhan dhanba la rujiyo dhibaatadaas hadday soo baxday kuwa gabdhaha naasaha ka gurana marka xibnahaas muuqda iyo wax macnawi ah. macnawiga maxaa la yihi waxa waaye qofkii gadaadka gaariw looga dhufto indhihiyaa madoobaaday ma kaamil awood maskaxdaa lagu rujiyey dhagax dhagihii ashibiiri makaamil aw carabkii ama haddii kale maskaxda iyo luqunta nabarkii looga dhuftay warkiiyaa joogsaday makaamil aw urkii hategey qof jugtii la siiyey maskaxdaa isdhex qaaday wuxuu urinaa male makaamil aw araxda dhabarkaa looga dhuftay shaawadiyaa tagtay waxas bilcaantii ugu yaal male ma kaamil awood caqligiiyaa ka tegay marka qofka dhibaatadii lagu sameeyey caqligiiyo gaarsa ma kaamil awood idan maxay arrintii u qaybsantay waxna waa wax macnawi ah oo aragga iyo maqalka iyo dhadhaminta iyo urinta iyo jimaaca waxaas haddii qofkii laga baabi'iyo macnawiyaada la yihaha waa diyatun kaamilatun magbuxdow xibnahan haddii la gooyeen xibno yaraa ma kaamila ah carabka keligiis waa diya kaamil guuska keligiis waa diya kaamila laakiin labadii dhaguusa kuntan labada dhagood waa diya kaamila sanka waa diya kaamila labada dhishmood sugeyntooda waa diya kaamila labada gacmood sugoyntooda waa diya kaamila labada lugood sugoyntooda waa diya kaamila qoraha labadooda waa waadiga kaamila wahaakada kolka adraaftii baldhigaysa maktooda badiyatu ladraaf naftii waa laga yimid wixii naf ka sokeeyey magtiisii wey diyatu barafyaal darafyaal magtooda tajibu diyatu mag aa waajibta kaamilatan iyadoo buuxda ilaa diya kaamila waa soo ogaatay waa boqol neef oo geela laba boqol neef oo lo-a ah, laba kun neef oo ari a ah, kun shilin oo dahaba ah, laba iyo toban kun oo filaas oogaas idan diyadaas oo kaamila waxay ka waajibtaa fimaa yeli inta soo socota waa toddobaa qoran fii isaalati alcaqli caqligii baabiintiisa garaadkii wey wadahaabihi tegidiisa qofkii wixii lagu sameeyeyba kii caqli ah waa dhaqaaqay neef oo kaleu qofkii noqday magbuxdal muuqaalka qofkan lagu lugiima fii diyati alcaqli caqligii fii isaalati alcaqli caqliga suulintiisii wadahaadihi caqligii tegitaankiisii waa makaamile kow laba fii isaalati asamci maqalkii suulintiisii fii isaalati ludunayn labadii dhagoodaa la suuliyey ama qolfihii waa ku yaaliini macaanigii ku dhex jiraa la baabi'iyey ilaa waa kala labe oo dadka dhagaxlay wax maqlaynin qolfihii waa ugu yaalaani taasaad ku ogaatay kala labe inay yihiin kolka qolfahana waa gaar jamaalkooda iyo quruxdooday leeyihiin meeshiyay jihaad u yihiin waxaan oo maqlidda ana waa macna ilaahay meesha geliyey wasadaqa allahu fii qowlihi wajacala lakum asamca waalabsaara walafidata qaliilamaa tashkuruun oo macaanidii ah kolka haddii dhegihii iyo wadnihii carabkii iyo ishii iyo waa kugu wada jiraan laakiin macaanigii yaa ka maqan ishiiba shaqaynaysa waxuma jeedo carabkii waa kugu yaallaa ma hadlaayo qolfihii waa yaallin wax ma la maqlaayo wadnihii waa isaga yaallaa wax lama garanaayo dhibaato labaaday noqon idan fi isaalaati samci maqalkii suulintiisii biisaalati udunayn labadii dhegood la zuuliyana waa diyo kaamila saddex fii isaalati albasaari araggii zuulintiisii biitlaafi alcayneyni labadii indhood abushuq laga siiyey diyo kaamila wey fii isaalati sawti codkii tabintiisa biqadci lisaan carabkiyaa la gooyey kow aw shafatay labadii bishimoodaa la gooyey ama waa ku yaaliina qofkii ma waramaayo iyaduna diyo kaamila weeye shan fii isaalaati sumi urkii baabiintiisa qofkii wax qurman wax udgoon midna ma urinaayo biqadci lanfi sanki yaa la gooyey kullihii dhammaantii diya kaamilow lix fii isaalati alqudra awoodii yaa la baabi'iyey cala aljimac naaga u tagid korkeed la awooday biqadci dakari geedkii yaa la gooyey tubadii dheeraydaa la fujiyey aw amase rabil unfayey labadii xinimada la siibey labadii xiniyood dhagax inta loo dhigay aa la burburiyey ebri waaye bahow noqdo sango aan waxboo tifjinay ayuu noqday diyo kaamilow ah, wafi lqudrati fii isaalati alqudrati awood haddii la tabiyo cala aljimaaci u galmood naagihii loo galmoodo korkeedii la awoodo biqadci dakari la gooyey aw radil untayey labadii xinood la shiiday diyo kaamila ah weeye toddoba fii isaalati alqudra awood haddii la baabi'iyo cala alqiyaami kicid aw iljuluusi fadhiisasho dhabarkaa qofkii laga jebiyey masmaaruu nooday mana kacayo mana fadhiisanayo diyo kaamilow fii isaalati alqudrati awood baabi-inteeda cala alqiyaami joogsi korkiis la awoodo aw iljuluusi fadhi korkiis la awoodo iyadana bikasri dahri dhabarkii jebintiisii diyo kaamilow arrimaha toddobada ah mag buuxdo daliilku wadaalik arrinka aan sheegnayna limaaba u daliila wax yaa yimido fii kitaabi camri bni xasmin ku yimid aladii kitaabkii uu katabahu dhigay waa yeeriyey rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama subanaha kitaabku camr bni xasam uu dhigay wuxuu ahaa min anna fi lanfi sankii idaa uciba haddii la dhammeeyo jidcuhu goyntiisii adiyatu makaamilo wey isticaabka wax lagama tegin lama nusina kiisana ahay banaankaa laga dhigay min annaafi lanfisamkii idaa uuciba haddii goyn lagu camimo jadcuhu goyntiisii adiyatu mag wey wafi lisaani carabkii adiyatu mag wey wafi shafatayn labadii bishimoodo la israaciyey adiyatu wey midahaan haddii la gooyo nisfu wey beshintii kolaa la rujiyey ama tii hoosaa la rujiyey ilkiya aleeloo banaanka ya waa nisfudiyo markii labadaba la israaciyana waa diya kaamila wa fi lbaydatay labadii xiniyoodu adiyatuma ma kaamilo wafi dakari keligiis beejadii oo keligeeda adiyatu magwey wa fi sulbi dhabarkii qofkii laga jiray adiyatu magwey wa fi lcaynayni labadii indhoodna adiyatu magwey daliil labaad weli qadaa'i cumar cumarna waa xukumay radia allaahu canhu ilaa cumar raalliha ah ka noqda fii rajulin min daraba tumay rajulan nin kale kii la tumay fadahaba samcuhu maqalkiisiyaa tegay wa basaruhu aragiina waa tegay wa nikaaxuhu fulmadii haweenka la fuulay waa ka tagtay wa caqluhu darashadiisiina waa tagtay biarbaci diyaatin afar magu ka bixi kolka waxaaba dhici karta qofkii isagoo weli nool inuu qaato toban diyo uu qaato waxaan haddii la jarjaro hadda sayd cumar ninkaana ninkan loo keenay waxay ninkaan siduu qool ugu waday ninkii maqalkii waa ka tegi araggiina waa ka tegi naagada wax uguma yaal ma galmoonayo garashadiina waa ka tagtay afar magaxo lasii yihi oo isagiiyo noolo afar ma qaato ee afar magaxoole waa lagaa dhejiyey laakiin maxay kugu taallaa ragga dooday waxaad maqlaysiiyo waxaad arkaysiyo waxaad garanaysiyo waxaad tahay haddaan la arki abuurba haddaad ridi kari maxay kugu taallaahay afar boqol oo halaada luusi waa kana idan qofkii oo nool oo wuxuu qaadan karaa mag fara badan saddex goor madax haddii qofkii laga dakro waa diya kaamil qulaha lagu dhuftay intaa la bujiyey lafaa laga soo qaaday intaa la bujiyey intaa la bujiyey saddex na boqol may fulay waliqadaa'i cumar cumar xukunkiisii radia allaahu canhu ilaa cumar raalliha ka noqday fii rajulin nin daraba garaacay rajulan nin kale oo fadahaba samcuhu maqalkiisii tegay la garaacay wa basaruhu araggiisiyaa tegey wa nikaaxuhu naaga fulmadiisiyaa tagtay wa caqluhu garashadiisiyaa tagtay biarbaci diyaatin afar mag uu ka xukumay warajulu ninkiina xayun weli asnoolyaho lam yamut asan dhimanin uu afar mag ka bixiyey walmaraatu naagtii kolka waxaan idinka hadlaynay rag buu ahaa ee naagtiisee la yeelayo walmaraatu naagtii fil adraafi xaggii darafyaalka cala nisfi bar bay noqonaysaa min diyati darafi rajuli ninka daraftiisii magteedii niskeed anaagtii la siina amaa fi ljirax haddii wuxuu jaraaxatay naagtii waran iyo walaxa la geliyey fain kaana aljarxu dhaawaca naagta gaaray diyatuhu haddii magtiisa ay baaliqatan gaartay hulusa diyati rajuli dhaawacii naagtii gaaraa la qiimeeyey magtii ninka oo ahayd boqol neef sulidkeeda saddex iyo soddona ayay gaartay fahiya calaa nisfi mar aa laga dhiga hindiyati rajuli ninka magtiisa wain kaana hadduu jarxiga dhaawaca naagta gaaray ahaado <coughs> aqalla mid ka yar fahiya mumaahilatun waxay la siman tahay lirajuli ninkii fidiyati jurxiha dhaawaca la gaarsiiye martiisa gudaheeday ugu matloontaa taasna waa kaas kolka adraaftii waxaas macnawiyaadkii ahayd adraaftii muuqanaysay oo indhihii iyo lugihii iyo gacmihii iyo waxaan ka yeelayna dhegeyso diib tajibu waxaa waajibta nisfidyati mag barkeed fiimaa yeli intaad soo socotana waxaa ka waajibta magbarkeed kow fii xida alcaynayn labada indhood middood labadiiba maaha labada waadiya kaamila oo kuwii horaan kusoo sheegnay il haddii la riidana tii kaa loo dhaaf qontankiisa neefaa la siina waa nisfu diye intaan kolka waa sideed sideedan nisfu diyo wa kow waxaa waaye fii xida alcaynayn labadii indhood middood waa magbarkeed laba fii cidda aludunayn labadii dhagood middoodna waa magbarkeed saddex fii cidda alyadayn labadii gacmood middoodna waa magbarkeed afar fii cidda arijilayn labadii lugood middoodna waa magbarkeed shan fii cidda shafatay labada bishimood midoodna waa magbarkeed lix fii cidda ilyatayn labadii baryoodu fuqaa la riday fuqaa soo haray magbarkanu marka haddii labadaba la hoobiyana labadaba haddii la hoobiyo diyo kaamilow fii ixdaal ilyatay labadii baryood midood rujinteediina waa magbarkeedu toddoba fii ixdaal xaajibeyn xiriba isha laba xiribood ay leedahay haddii mid la fujiyo magbarkeed sideed fiici daarsadiyey almar-a naag labadeeda naas mid goyntiisa labadii naasaa mid la rujiyey iyada magteedii barkeed weysay labaatan magdey kadib meeshatan farihii baan u baahannahay maxaa laga yeelayaa farihii tambiihun baraarujin yejibu waxaa waajiba fii qabci isbi fargoynteed alwaaxid halkii far cashran toban neef wey min alibili geel kamida daliilkuna waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi diyatu asaabici ilyadayni aw irijlayni labada lugood ama labada gacmood farahooda farahaas magtooda sawa-un waasimantahay kolkaas hantii farotiin la gooyada marka haddii gacanta salka laga rujiyo waa konton laakiin haddaan gacanta la rujiyo intii kale waa laafee shantii fulood ba isla konton meeshan ukurka haddii leegooyo konton dhudhunka haddii leegooyo konton garabka salkiisii haddii leegooyo konton wa haakada marka gacantii waa kan farihii yajibu waxaa waajiba fii qadci lisbici farihii guridooda alwaaxidu halkii fare ee la gooye cashrun toban meel yiri geel ka mida daliilka liqowli hadalkii nabiga u dayle sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi diyatu asaabici ilyadayni labada gacmood farahooda magtooda aw rijlayni labada lugood farahooda farahaas magtoodiisa waa waa siman tahay waana cashrun toban meel ibili geel ka mida toban neefoo gaay likulli isbe fartii la gooyaba toban neefoo geela wey weydigu waxaa waajiba fii sini iligii qofkii ilig laga riday maxaan leenahay khamsun min aligili iligii shan halaadaan leenahay daliilkana waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama ilaah nabiga korkiisa naxariisiyo nabadgelyaha ku badiye fii kitaabi camri bni xasmin camri bni xasam kitaabkiisii gudihiisa uu nabiga ku yiri wafi sini iligii khamsun iligii waa shan min alibili geel kamida korka iligii shan baa laga bixina sidaasa atraaftii muuqatayna loo qiimeynayaa golka waa la qaaliyoobay waa la gartay labadii qofee isku wayaada wixii kala gaaray sidii loo xukumi lahaa waa in minhaajulmuslim inta la qaato aqalka la dhigto fag lasoo si